ku yimid kaan nasku ku yimid in la ilaaliyan qiimaha la aadin oon qiimaha loo guurin iyo wamaa yuqaalu waxa la dhahayo cinda dafcihaa sakada marka la bixinayo ruuxu muxuu dhahayaa oo akhrinaya ama duca ama saasman tarjamo saddex rukni ka kooban weeye rukniga hore waa masalada la yidhaahdo ma bannaan tahay in sakada la naqliyo oo meesheedii ay ku go'day ama xoolaha ay ka go'day ay joogeen meeshaa ma laga qaadi karaa meel kale ma loo sii qaadi karaa masalada labaadna waa masalada la yidhaahdo sakada qiimo ma lagu bixin karaa oo jinsigii ka waajibay sakada noociisii intaad ka guurto lacag ma ku bixin kartaa ama noocyada kale sakadu ku baxdo ma ku bixin kartaa taana waa masaladaas wey maalan ayadoo geel kugu waajibay dhar ma ku bixin karta ama lacag ma ku bixin kartaa qiimuhu taa iyadaa tarjamada qaybteeda saddexaadna waxa weeyaan waa wax lagu ducaysta miyaa jira ama la dhaho marka sakada la bixinayo can abi juxayfata qaala wuxuu idhi qadima calaynaa waxaa noo yimid musadiqu rasuulillahi illaahi sal ley wasalam ninkii sakaqaadaha ahaa ee nebigu soo diray sal ley wasalam saka uruuriyaha musadiqa waa kaan soo sheegnay haddii saadkiiyo daalkaba laysla shido waa sadaqa bixiyaha markaa ama saka bixiyaha laakiin haddii saadka aan la shadinoo daalka basa la shado markaa waa sadaqa uruuriya wey ama saka qaada wey marka saka qaadihii nebiga sal ly slam ayaa noo yimid fa akhada markaasuu qaaday alsadaqata sakadii buu qaaday min aqhniyaa'ina kuwanagii wax haystay buu ka qaaday fa jacalahaa wuxuuna yeelay fii fuqaraa'ina kuwanagii baahnaa buu dhexdooda yeeloo u qaybiyey fa kuntu waxaan ahaa buu yidhi abu juxayfa hulaaman wiil baan ahaa yatiiman oo agoon ah wiil yaroo agoonaan ahaa buu yidhi fa acطaanii wuu isiiyey nebigu minhaa sekadaa iyo sadaqadaa uu qaybinaya wuxuu iga siiyey qaluusan qaalin buu iga siiyey qaluusku waa qaalinta geelaa waliba markay eh, eh, mxuu ahay xoog badan taho cayilan tahay baa qaluus la ydhaahda rawahu tirmidiyu baa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi xadiiun way xasanun oo xasan ah sanadkiisa waxaa ku jira xadiidka nin la yidhaahdo ashca ibnu siwaar ama siwaar alkindi oo uu leeyahay ibni xajar waa daciif isagaa dartii buuna sheekh albani caleyh raxmatullaahi xadiidka ku daciifiyey waxaana deliishanayaa ee in culimmada qabta sakada in lagu bixinayo meeshii ay meeshay joogto ama xooluhu meeshay joogaan beledkaas fuqaradiisa iyo masaakiintiisa in lagu bixinayo culimmada qabta ayaa daliishanaya ayib wacan cimraan bni xusaynin annahu isaga istucmila cala asadaqati istucmila waa la shaqaaleeyey cala sadaqati sakada soo uruurinteedaa loo shaqaaleeyoo loo diray wey falammaa rajaca markuu soo noqday baa qiila lahu waxaa lagu yidhi ayna aaway almaalu xoolihii aaway qaala wuxuu yidhi awalilmaali arsaltanii ma xoolaad ii dirtay waay ma xoolo dartood ama xoolo xaggood baad ii dirtay akhadnaahu waan qaadnay buu yidhi xoolahii min xayu kunna na'huduhu meeshii aan ka qaadi jirnay calaa cahdi rasuulilah sal lay slm nabiga wakhtigiisa meeshii wakhtigii nabiga aan ka soo qaadi jirnay markuu nebigu noolaa ayaanu haddana ka soo qaadnay buuri oo macnaha tujaartii iyo dadkii wax haystay ah wa wadacnaahu waan dhignay buu yidhi xoolihii aan soo qaadnay xayu meeshii kunnaannu ahayn nadachu kuwa dhiga wakhtigii nebiga meeshaan dhigi jirnay ku bixin jirnayna waa ku bixinay buuhi meeshian ka soo qaadi jirna waa ka soo qaadna marka xoolaha kaleed iga sugaysa maxay tahay xoolaha kaleed iga dirta iga sugaysa maxay rawaxa wariya abu daawuud baa wariyay wabnu sanadkiisu xadiidkaasi waa saxiix isla xadiidka qolyaha daliishanaya ayaa daliishanayo sakada meesheeda unbaa lagu bixinaya ayib waxaa ka mida axaadiistay daliishanayaan xadiidkii mucaad inu soo marnay aad garanaysaan nebigu ur sal lla alay ree yamaneed markuu u diray muxuu ahay sadaqatan tu'khadu min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim ree yamaneed akhniyadoodaa laga qaadayaa fuqarada ree yamaneedna waa lagu celinaya ayb taasay u daliishanaya alimaam ibnu mundir cali raxmat ullah wuxuu soo guuriyey alimaamu maalik iyo thawri iyo lay ibnu sacad iyo shaafici iyo axmed ibnu xambal iyo isxaaq abu cubayd abu thawr iyo asxaabu ra'yi madaahibta afarta aba ee wuxuu ka soo guurinayaa in aan sakada la naqlinayn sakada in la naqliyo in laga fiicanya ayb haddii uu bixiyo dhulkii intuu ka saaro meel kale ku bixiyo waxay leeyihiin way bannaan tahay waxa dhahaya lay ibnu sacd iyo shaafici asxaabu ra'yi waxay leeyihiin way bixi kartaa laakiin asalku waa in lagu bixiyo meeshii mxuu ahay asalku waa meeshaa in lagu bixiya asala macna ayb saasaa marka xadiiskan loo deliishanayaa iyo axaadiistaa kaleba waxayse leeyihiin oo culimmada badani ay qabaan ama culimmada qaarkood ay qabaan hadday timaaddo xaajo keenaysa in la naqliyo markaasi waxa weeyaan waa la naqlinaya yacni in la qaado meel kale loo la geeyo xaajada waxaa ka mid noqon karta maalan meesha ay sakadu ku go'day inayba dadkeedu iska roon yihiin meel kaleeto ka baahi badanoo muslimiintu maalan ama khatar ku jiraan ama masaa'ibtan caamka ka dhacday ama gaajaba halis ugu jiraan waa loo naqlin karaa markaa waa loo qaadi karaa waxaa kaloo culimada qaar ka mid a ay leeyihiin haddii sababta keenaysa in la qaado ay tahay lilqaraaba oo ruuxa ruux qariibkiisa oo meel shishe ka jiru u diraya taana waa bannaan tahay culimmadii salafka qaar baa qabay oo iyadana waxay leeyihiin dee ajir siyaadaa baa ku jiro sadaqatun wasila wa yacnii eh, sadaqada lagu bixiyo qariibka kuu dhow iyo sokeeyaha iyo qaraabadaada laba ajir baa ku jira lihadihi alcillana ama lihadihi alxaajana waa loo diri karaa bay leeyihiin macna laakiin asalku waa in lagu bixiyo beledka ay joogto fuqaradeeda wacan taawuusin radi allahu tacala wacan taawuusin raximah llahu tacaala taawuus ibnu kaysaan waa taabici qaal wuxuu yidhi kaana waxa ahaa fii kitaabi mucaadin mucaad kitaabkiisii ku yaalay man kharaja ruuxii baxa min mikhlaafin gobol ka baxa ila mikhlaafin gobol kale u baxa oo aada fa inna sadaqatahu sakadiisa iyo wa cushrahu cushurkiisa waa sakadii ka go'day dhulka wa cushrahu iyo cushurkiisu fii mikhlaafi cashiiratihi qaraabadiisa gobolka ay degan tahay baa lagu bixinayaa fii mikhlaafi cashiiratihi qaraabadiisa gobolkeeda ayay ahaatay sakadiisa iyo cushurkiisuba khilaafku waa jamcu mahaaliif makhaaliiftana waxaa la yidhaahdaa waa deegaan ballaadhanoo magaalooyin fara badan iyo dhul badani hoos yimaado w marka waa gobol ahaan wey inta badan yaman baa laga isticmaala marka xadiiska wuxuu leeyahy rawa waxaa wariyey aarkan alahran baa wariyey fii sunanihi kadalika waxaa soo saaray bayhaqi iyo cabdirazaaq wuxuu leeyahay ibnu xajar iyo shawkaniba sanadkiisu waa saxiix ilaa taawuus laga gaadho awus marka waa taabici hadduu kitaab mucaad ibnu jabal uu helayna markaasi waa wijaada la yidhaahdaa oo ixtijaajkeeda muxadisiintu isku khilaafsan yihiin ma muttasil ba mise waa munqaac laakiin ay tahay warin ay tahay inqiaac baa ku jira markaas aduu ilaa taawuus sanadku waa saxiix kitaabka hadduu helana sida uu sheegayo aarku saxiix buu noqonayaa waxaana ka muuqata oo uu muujinayaa haddii aad maalan deggan tahay dhul dhulkaana qaraabadaadu ay joogto gobolkaas oo aad ka tagto ood meel kala aaddo sakadii xoolahaaga ka go'day gobolkii iyo deegaankii qaraabadaadu deganayd baa la geynayaa halkaasaa lagu bixinayaa la'ana asalka waa meesha aad ka soo jeedeed asal ahaan u deganayd waay marka halkaasaa sakadii asal ahaan u leh sidaasu macnaha ayaa loo deliishanaya aarkaas ama mucaad ibnu jabal kitaabkiisa ku qora wacan mucaad ibni jabalin ana rasuula allahi sal lay slam rasuulku bacaahu wuu diray ila alyaman yaman buu nabigu u diray sal lay waslam fa qaala wuxuu yidhi khud qaad alxabba badarka min alxabbi badarka ka qaad washaata neefka adhigaana min alhanami adhiga ka qaad walbaciira neefka geelaana min walbaqarata neefka lo'da ana min albaqari lo'da ka qaat rawahu abu daawuud baa wariya ibnu maajah sanadkiisu waa daciif maxaa yili cataa ibnu yasaar ayaa ka warinaya mucaad ibnu jabal cataana waxba muusan ka maqlin sidoo kale sanadkiisa waxaa ku jira shariik ibnu cabdilaahi bn abi namir oo isaguna saduuqun yukhti ah xadiisku marka ma sugne waa daciif maxaa loo deliishanayaa waxaa deliishanaya culimmada qaarkoodoo qabta sakada waxay ku waajibaysaa waxay ka baxaysaa xoolaha aad haysato laf ahaantooda unbaa sakada aad ka bixina qiimo aadi maysa haddaad adhi haysato waa inaad adhi bixiso geel haddaad leeda waa inaad geel bixiso haddaad lo leeda waa inaad lo bixiso haddaad lacag leeda waa inaad lacag bixiso shayga xoolaha ay sakadu ka go'day noocaa sakadu ka go'day waa in lagu bixiyo oon qiimo la aadin qolyaha sidaa qaba ayaa xadiidka daliishanaya ayib waana eh, in badanoo fuqahada ka mida waxaa qaba alimaamu shaafici caleyh raxmatullah waana sida uu shawkaani rajaxayo inaan qiimaha la aadaynin ee eh, sakada lagu bixinayo ee eh, laga bixinayo caynta lafteeda macnaha ayib wuxuu yidhi sheekhu marka meeshaa waxaa imaanaysa ayib bimacnaa imaam shaafici iyo axmed iyo baaqaba inaan qiimo la aadayn inta la heli karo in eh, yani xoolihii sekadu ka waajibtay laf ahaantoodii wax la mida ama wax iyagii oo kale in la bixiyo waxaa imaanaya marka xadiidkii abubakar een soo marnay ee baabkaba uu ugu horraysa ka mid ahaa ee ninkii laga waayey neefkii xoolihiisa ku waajibay da'dii laga waayey ee niirda' ka weyn ha laga qaado waxna ha loo celiyo ama da'dii ka yarayd ha laga qaado waxna ha ku daro soomaahn ayb waxa uu ku darayey raacinaya waxay ahayd ama ama adhi ama lacag sooma meeshaa warka waxaa ka muuqata sakadii oo lagu bixiyey jinsigeedii noocaan ahayn oo qiimo lagu bixiyey ayaa meesha muuqata leanna geel adhi laga bixinayo geel geel baa ku waajibay laakiin da'dii markii la waayey adhi ha lagu kabaa la ama lacag ha lagu kabaa la yidhi wa haadaa huwa caynulqiima marka waayo qiimaa la aaday markaa tii marka ka jawaabayaa oo si aan loo xujaysanin ayuu sheekhu ka jawaaba wuxuu yidhi waaljubraanaatu kabidyaalkii almuqadaratu ee la qadaray fii xadiii abi bakrin xadiikii abubakar dhexdiisa lagu qadareen soo marnay tadullu waxay ku tusi un calaa anna alqiimata qiimihii laa tushracu lama jideeyo inaan la jidaynin wailaa haddii ayna saa ahaan lahayn masaladu kaanad waxay ahaan lahay tilka aljubraanaatu kabiidyaalkaasi waxay noqon lahayeen cabaan ciyaar ciyaar bayba noqon lahayn macnolahaan bay kusoo bixi lahayn bimacnaa wuxuu leeyahay haddiiba asal ahaanba neefkii da'da ah haddii la waayey la dhihi karayo isagoo dhanba ha laga guuro ama lacag ha la qaado ama isagoo dhanba ha loo bedelo adhi ha loo wada bedelo hadday suuroobi kari lahayd kabidan macnola'aan bay kusoo bixi lahayd maxaa inta lagu leeyahay da'da ku xigta bixi waxna ku kab macnaheedu waxa weeye da'da ku xigta bixi geela laf ahaantiisii inaad bixisaa la rabaa wixii dhimanaadina aad kabto haddaan maqsuudku ahayn geela laf ahaantiisii inaad bixiso oo maqsuudku geela aan loo soconin dee waxaaba lagu dhihi lahaaba kabba laguma dheheenba kamada dhan baa macnola'aan ba soo bixi lahayd lagu dhihi lahaa qiimihiioo adhya bixi ama qiimihiioo lacaga wada bixi saasaa lagu dhihi lahaa ee waxa loo leeyahay neefka ku xiga bixi ama ka kor horeeya laga qaaday ka da'weyn waxnaha loo celiyo waxaa la ilaalinayaa sakadu in lagu bixiyo xoolahay ka go'day bimacnaa wax weeyaan jinsigooda in lagu bixiyo geel geel ai ai lolo saas maan ayb macnahaasay kutusi wey an abi hurarata radi allahu tacala canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal lay waslam alimaam abu xaniifa caleyh raxmatullah isagu wuxuu leeyahay ayadoo dhanba haddii qiimo loo bedelo waa asaxaysaa cumar ibn cabdilcasiis bayna ka asaxday oy ka sugan tahay in qiimo sakada loo rogo waana isla masalada lafteeda ay ku salaysan tahay sakaatulfitriga qiimo ma la bixin karaa oo lacag ah mise raashinkii umbaa la bixin karaa isla masalada halkaas halku haysa abu xaniifiya jumhuurta wa oo jumhuurtu waxay leeyihiin maya abu xaniifana wuxuu leeyahay dhimale qiimo waa loo bedeli karaa iyadoo dhaqii waa loo rogi karaa can abi hurarata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sal lay slm wuxuu yidhi idaa goortii actaytum aad siinaysaan azakaata sakada haddaad siinaysaan falaa tansaw ha halmaamina hawaabahaa ajirkeediiyo hawaabkeeda ha oo muxuu yahay an taquuluu inaad dhahdaan allaahuma ajcalha maqnaman alla waxaad ka dhigtaa faa'iido walaa tajcalha maqraman ilaahu qaramaad ha nagaga dhigin yani maqramku waa khasaaro wey ilaahu khasaaraha nagaga dhigin faa'iido nooga dhig rawahu waxaa wariyay ibnu maajah baa xadiidkaasi waa xadiid daciif jiddan ah ama waa mawduuc yani aad buu u tabardaran yahay maxaa yeele sanadkiisa waxaa ku jira ladhahda albakhtariy ibnu cubayd oo muttaham matruuk ah ku jira ragga nuqaadda xadiidka qaar ka midana wadaac buu hay dhemin wadaac xaadiista dajiyuu ahaan jiray saas daraaddeed baa sheekh albaani caleyh raxmat ullah silsila daciifa iyo irwaaga labadaba wuxuu ku leeyahay xadiidkani waa mawduuc waa been aburad sidaa waxaa ku isaguna ku cileeyey ninka bakhtariga ah alimaam albuusiri iyo hayrkiiba way ku cilaynayaan saas daraaddeed ma sugna xadiidku ayib hadduu sugnaan lahaana waxaa loo deliishan lahaa ducadaasi inay mashruuc tahay marka sekada la bixinayo laakiin ma sugna wa can cabdillahi bn abi awfa qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii ataahu ay u yimaadaan qowmun dad hadday u yimaadaan bisadaqatin zaka hadday ula yimaadaan u keenaan qaala mid yidhaahduu ahaa nebigu sal lay slam allaahumma salli calayhim allaahumma allahayow salli ammaan calayhim korkooda ammaan ama u naxariiso waa u ducayn jira fa ataahu waxaa u yidhi abii aabbahay baa u yimid abuu awfaa ahaa bisadaqatihi sakadiisii buu ula yimid aabbahay abuu awfa ayaa marka sakadiisii nabiga u keenay buui faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam allahuma salli cala aali abi awfa ilaahayow abu awfe eh, yani waxway ku salli bimacnaa eh, ammaan waay fi lmala'i alacla jamaacada sare iyo malaa'igta dhexeeda allow ku ammaan waay ayb muttafaqun calayhi xadiikaa dambe wuxuu faa'iidaynayaa inay sunno tahay ruuxaa sakada bixiyey ama sadaqada bixiyey in loo duceeyo waayaa u ducaynaya bimacnaa cidda uu sakada u dhiibay hadii ay tahay e, miskiinkii haduu yahay inuu u duceeyo ilaa khayraha ku siiyo e, hadduu yahay cid kaleeto ama dowladdii ama gacan saddexaad oo gacan labaad oo kale oo dhexda ku jirto miskiinka u sii gudbinaysa in loo dhiibo wacala hada alasaas marka uu ugu duceeyey macnaha masaladaasay ku tusaysa culimmada daahiriyada qaar ka mid ah wayba waajibiyeenba waajib bayba ka dhigeen in loo duceeyo ruux markuu sakada bixiyo sidaana culimmada shaaficiyada qaar ka mid ah alimaam alxannaati ayaa isagana xikaayooday wej oo min yani wujuuhi shaaficiya wey inay waajib tahay ducadaasi laakiin imaam nawowi wuxuu ku sheegay wejigaasi inuu yahay weji oo shaad madhab shaafici weji shaadu ku yahay buuri ayib marka xadiisku marka wuxuu tilmaamayaa in loo duceeyo in ay mashruuc tahay dadka sadaqada baxsanaya ama zakada baxsanaya waana samayn jiray nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh muxuu ahaaye wasalli calayhim ina salaataka sakanun lahum u ducee baa nabigu yidhi sal lay markay wax baxsanayaan sakada sadaqaad uu ducee baa rasuulka yidhi salawatu rabbi waslamu calayh ayib ciddii marka dadka saka ka qaadaysa ama sadaqaadka caadigaaba ka uruurinaya oo mashruuc u uruurinaya inuu dadka u duceeyaay waa mashruuc inuu dadka khayr ugu duceeyo waa mashruuc ayib laakiin waxaan lahayninbaa waxay tahay eh, ruuxa isagu sakada bixinaya duca uu ahrinayo markuu sakada bixinayo ama hadal uu dhahayo ma soo aroorin gacantan buu ka dhiibaya waana niyoonaya macna waxaa kaloo iyadana aan meesha ku jirin oon soo aroorin in aad ruuxa markaad sakada siinaysa aad tidhaahda waa sakadii xoolahayga iga gudoon waxba ugama baahna adiga inay saka iyo inay sadaqa tahay waa wax qalbigaaga ku jira waay laakiin ruuxan aad siinaysa inuu ogaadiyay inaad u sheegto midna waxba ugama baahna waxba loogama baahna adiga iyo niyadaaday ku xidhantaayb baabu man dafaca ciddii dhiibtay buu yahay sadaqatahu sadaqadiisa ilaa man dannahu cid u maleeyey min ahliha sadaqada dadkeeda inuu ka mid yahay oo fabaana markaa u caddaaday haniyan inuu hani yahay ee caddaatay ninbaa sadaqa la baxay ma zaka ma sadaqa caadiya ah, labadu suroobi karta wuxuu siiyey ruuxu markaa islahaa waa dadkii mudnaa mid ka mida ninuu isyidhi waa faqiir oo iska rafaadsanoo tacbaan ah oo markuu saa u fiiriyey uu isyidhi wallahi kani waa baahan yahay ayuu gacanta ka geliyey sakadii ama sadaqadii markuu siiyey kadib baa waxaa soo baxday ninku inuuba hani taajir ah hani iska yeelyeelah oo muxuu ahaay qorismarisa inuu yahay baaba soo baxday marka maxaas muxuu samaynayaa sakadii ma dib buu u bixin oo ma lagu leeyahay mise saasay kaga baxday wa su-aashu saasay macana ayb baabu man dafaca ciddii dhiibtay sadaqatahu sakadiisa ilaa man dannahu cid uu u maleeyey min ahliha sakada ama sadaqada dadkeeda inuu kamid mid yahay dadkii lahaayee mudnaa inuu ka yahay ruuxuu u maleeyey yuu dhiibay oo fabaana markaasuu cadaaday haniyan buu ku cadaaday inuu yahay ruux hani oo taajiro dadkii sakada lahaa aan ka mid ahayn can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can rasuuli lahi sal lay wuxuu ka warin qaala rasuulku inuu yidhi qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi dadkii inagu horreeyey laa tasadaqanna walle waan sadaqaysanoo waan sadaqaysan bisadaqatin sadaqaan sadaqaysan walle inaan sadaqa la haye fa kharaja markaasuu bixiyey bisadaqatii sadaqadiisii buu la baxay isagoo watuu baxay wey fa wadacahaa markaasuu dhigay sadaqadii fii yadi saariqin nin tuuga gacantiisuba geliyeyba <laughs> yacni isagu waa la baxayoo cid mudan la raadsuu is yidhi ciddii ugu horraysay ku soo baxday uu way mudan tahayba nin tuugu noqday markaasuu gacanta u saaray isagu markaa ma garanayo inuu tuugyah fa asbaxuu markaasay dadkii waa bariisteen yataxadauuna ayagoo ku sheekaysanaya tusaddiqa waa la sadaqaystay calaa saariqin tuug baa wax lagu sadaqaystay haddiiba magaaladii de waa warkii war ninkii hebel ahaa ee tuugga ahaa cajaa'ibta dhacday ayaaba maanta sadaqa la siiyeyba malaha tuugyada waxba laguma sadaqaysan jirin agtooda marka tii baa noqoto magaaladii baa ku sheekaysatay fa qaala ninkii wuxuu yidhi waxbaa ka khaldamay oo siduu filaya meelaan ahayn baa wax ka mareen laakiin kama dabategi karo haddee xoolo nin gacantii galay inaad ka daba tagto oo ii soo celi tidhaahdaa de adeeradaa isiiye ku weydiista marka meeluu ka daba qabto ma leh fa qaala wuxuu idhi allahuma allahyow laka alxamdu mahad adaa iska leh calaa saariqin ah, cala atasaduqi calaa saariqin sadaqaysiga aan tuug ku sadaqaystay oo sadaqadaydii ay gacantuu gashay ilaah waad ku mahadsantay bimacnaa raalli baan ka ahay ma waxa marba hadduu ilaahay qadaray waxna aadan ka qaban karaynin alxamdu lilaahi calaa kulli xaal marka saasuu ilahay ugu mahad celinaya la atasadaqanna buu yidhi haddana waan sadaqaysan bisadaqatin sadaqa kalaan wale la fa kharaja wuu la baxay bisadaqatii haddana sadaqadii buu qaaday oo la baxay fa wadacahaa markaasuu dhigay fii yadi zaaniyatin ah, ka daro dib dhalwa naag zaaniyadeeba gacanta u gashay tuuggiibaaba dhaabay fa asbaxuu markaasi haddana dadkii waxay ahaadeen ama way waabariisteen yataxadauuna ayagoo sheekaysanaya tusudiqa war waxaa lagu sadaqaystay alleylata xalay calaa zaaniyatin naag zaaniyadaa wax lagu sadaqaystay ajab yani waxa dadka fusaaqda ah ka muuqata in waxoogaa la go'doomin jiray oo agtooda ay qadin jireen oy qariib ka ahayd iyo wax lala yaabo mujtamaca dhexdiisa dadka ahlulfisqiga in wax lagu sadaqaysto maraaaniyadbaaalaywaaaqaala markaasa wuxuuhi ninkii markuu ogaaday allaahuma allahw laka alxamdu mahad iyo ammaan baad leedahay calaa zaaniyatin zaaniyad korkeed sadaqa gacan zaaniye gashay ilaahu waad ku ammaananta waad ku mahadsanta adaa qadaray fa qaala markaasuu mar saddexaad haddana wuxuu idhi laaatasadaqanna walle waan sadaqaysanoo waan sadaqaysan bisadaqatin sadaqaan la bixi haddana faharaja waa baxay bisadaqatii sadaqadiisiiu haddana la baxay fa wadacaha wuxuu dhigay fii yadi haniyin nin xoololeh gacantiisa gasha intaa wuxuu la raadsanayaa cid mudan saddexdii goorba cidaan mudnayn bay kaga dhacday gacantiisa ayb fa asbaxuu markaasay waabariisteen dadkii yataxadauuna ayagoo ku sheekaysanaya tusaddiqa waa la sadaqaystay alleylata xalay calaa haniyin nin xoololeh baa wax lagu sadaqaystay faqaala markaasaa wuxuu yidhi allahuma allah laka alxamdu calaa saariqin ilaahu tuug sadaqadaydu inay gacantiisa gashay adaa qadare waadna ku mahadsanta wa calaa zaaniyatin iyo naag zaaniyad ah wa calaa haniyin iyo nin taajiro xoolale korkiisa intaba ilaahayu adaa qadare anuguse waan dadaale waad ku ammaananta fa utiya ninkii baa loo yimid xagga allah looga faqad qubilat waa la aqbalay baa layidhi saddexdii sadaqaba ee sakaba saddexda waa laga aqbalay baa layidhi ama zaaniya tii zaaniyadda ahayd falacallahaa waxaa laga yaabaa oy mudan tahay tastacifu inay dhowrsato bihi sadaqada inay ku dhowrsato min zinahaa zinadeeda inay kaga dhowrsatoba waxaaba dhici kartaba zinadaba inay gaaja u geynaysa soo waxoogaaga gacanteeda gashayba inayba sinadiiba ka istaajisoy ka dhowrto baaba dhici kartaba oo marka faa'iid dheeraadaba ayla timaadaba soma faaid dheeraada ayla timaado marka taas saas weyan baa le walacalla waxaa laga yaabaa assaariqa kii tuugga ahaana an yastacifa inuu dhowrsado bihi sadaqada inuu ku dhowrsado can sariqatihi xatooyadiisii inuu kaga dhowrsado oo tuug gaajo umbaa inta badan u badane iyo faqri iyo baahiya haddii tuuggii wax la siiyo inuusan wax xadayni soo moogin ah, saas daraaddeed wadammada inta badan dadku ayba hantida iska haystaan tuug in lagu arkaba waa yar tahay tuugga inta badan tuugnimada baahi baa keenaysa marka waxaa dhici kartaba baahidaas inuu tuugnimadaba ku daayaba ood ajir saa ka gaasho walacalla waxaa laga yaaba alkhaniya kii xoolaha lahaa ee hanigahana an yactabira inuu ku cibro qaato oo fa yunfiqa uu bixiyo mima aataahu allahu casa wajalla wixii ilaahay siiyey inuu wax ka bixiyo inuuba ninkani haniga ah inuu ahaa nin iska kacan adagoo wixii ilaahay siiyey aan bixinaynin sidaas daraaddeed inuuba ku qaato darsi ah waxbaa la bixiyaa oo wax bixinta uu ku barto ilan waxa weeye markaas waa hoo oo hooda baro waay hoo oo hooda baro wax jirta bimacnaa qaado laakiin waxaad ku barataa sida wax loo bixiyo iyo inaad waxbaxsato marka asagana inaad sabab ugu noqoto inuu sadaqaad iyo sakooyin iyo wax badan baxsado oo markaas dee wuxuu baxsadoba ajiraad ku yeelan iladaa sababuu noqdee marka intaba sakadaadii iyo sadaqadaad la baxday waa maqbuul waay muttafaqun calayh xadiikaas iyo xadii kale waxaa deliishanaya culimmada qaarkood oo qaba ruuxu hadduu intuu dadaalo sakadii meeshii iyo ciddii lahayd intuu si is yidhaahdo kadibna meeshii meelaan ahayn ay kaga dhacdo isaga waa dadaalay intuu dadaali karay laakiin gadaal dambaa waxaa soo baxday cidda uu sakada siiyey inuu ahaa cid aan mudnayn oon dadkii lahaaba inuusan ahayn ma lagu yeelanaa marka mar labaad inuu guda culimada dhahaysa maya ma gudahaye xilku waa ka dhacay ijtihaadunbaa saarnaa waana ijtihaaday wax dambo loogu noqonayo iyo seke damboo xoolihiisa ku waajibaysana ma jirto halkaasay kaga gudantay culimmadaasaa daliishanaysa waxaana hormuudu ah culimmadaas alimaam abu xaniifa iyo abu ubayd alqaasim ibnu salaam raggaasaa xadiiska daliishanaya waxay leeyihin ruuxan addaa maa kaana calayh ijtahad wa addaa maa kaana calayh marka haddii ijtihaadkiisii uu khata'ay dib loogu laaban maayo qolyo kala khilaafsanoo waxay leeyihiin xoolaha haniga la siiyey ee sakada booskeedii ma dhicine ninka bixiyey waa inuu mar labaad bixiyo doodu marka halkaasay ka jirta xadiiskan marka waxaa daliishanaya qolyaha hore baabu bara'ati rabbi اlmaali bاldafci ila الsulطan maca alcadli wاljawr waأnnahu ida ظalma bزiyadaةi lam yaxtasib bihi can shay wuxuu baab u yahay baraa'atu rabbi almaal ninka xoolaha iska leh bari noqoshadiisa bidafci uu ku bari noqonayo dhiibitaanka xoolaha uu u dhiibo ila sultaani uu madaxa u dhiibo dowladda iyo madaxweynaha iyo inuu u dhiibo maca alcadli cadaaladnimo la jirankeed waljawri iyo jawr la jirankiiba yacni sultaanka iyo dowladdaas iyo madaxaas ama caadil ha ahaado oo nin caadilahoo dadka u kala garsoorayo oo shareecada ku dhaqaya ha noqdo isaguna markaasi ilaahay ateecsan ama jaa'ir ha noqdooo daalim ah oo dadkan cadaalad u samaynin oo xoolaha meeshoodii aan dhigaynin oo isaga tasarrufaya oo ku ciyaaraya ha noqdo ama jaa'ir ha noqdo ama caadil ha noqdee haddaabaad sakada dawladdii intay kaa soo raadsato aad isaga dhiibto intaasi inaad kaga beri noqonayso ah, baraa'atu rabbi almaal intaa inaad adiga kaga fayoobaanayso ood ku xilbaxayso oon wax dambe lagugu soo laabanaynin wa annahu idaa dalama hadduu dulmiyo biziyaadatin ziyaada hadduu ku dulmiyo sultaankii dowladdii baa ruuxii dulmidoo ziyaada ka qaatay sakadii wax ka siyaasan buu ka qaaday lam yuxtasab bihi can shay waxba loo xisaabin maayo siyaadadaa dowladdu qaadatay ee sakadii iyo waajibkii siyaadada ka ah xisaab saka ma gelayso saas man xisaab ma gelayso lanna marka waa iska ulmi waa iska dulmiyo iyo gardarra iyo xaqdarra dowladdu ay dad ka qaaday wa meesha waxa weye muhimadda laga leeyahay dowladdu iyadaa sakada asal ahaan inay qaadda ay tahay nebigana salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wakhtigiisii isaga umbaa sakada dadka ururin jiray lanna sakadu waa ilaha dowladda muslimka ay wax ka soo galaan kuwa ugu muhiimsan bay ka mid tahay haddii la tandiimiyoo la hagaajiyana waa masaadir aan masaadirta uguba khatarsan waha marka halkaasa yani wax weeyaan nebigu sal lay slam kala diri jiray xilliga marka la gaadho ayuu kala diri jiray dadka sekada ka soo ururiya ee muxuu ahaaye dadka sekadu ku waajibtay haddii marka dowladdu dowlad caadila ay tahay iyadu ishkaal ma leh laakiin dooddu waxay ka taagan tahay jaa'irad ah dowlad jaa'iradaho daalimada oo dadka dulminaysa oo xuquuqdii ku tumanaysa oo aan dadkii u kala garsooraynin oo iyada lafteediiba khariban dowlad noocaasa ah hadday sakadii kaa soo raadisood u dhiibto intaa ma kaaga filanta mise waa inaad qasab haddana bixiso ah, taas way masalada laga hadlayo can anas radi allahu tacala canhu anna rajula nin ayaa qaala yidhi lirasuulillahi sal ly slam rasuulka ku yidhi idaa goorti addaytu aan guto azakaata sakada haddaan u dhiiboon u gudo ilaa rasuulika kaad soo dirsatay nebi allow nin aad adugu soo dirsatay haddaan sakada u dhiibo faqad bari'tu miyaan bari noqday minhaa xaggeeda ilallaahi wa rasuulihi alle iyo rasuulkiisa xaggooda miyaan uga beri noqday yacni ma ka ma iga dhacayo mas wa fa qaala nebigu wuxuuhi nacam idaa addaytaha sakada haddaad gudatood u dhiibto ilaa rasuuli midkaan anugu soo dirsaday faqad bari'ta minha ila allaahi warasuuli beri baad ka tahay wax dambeoo lagugu leeya ma jirto falaka waxaa kuu sugnaaday adiga ajruhaa ajirkeeda kuu sugnaaday wa imuhaa dembigeeduna calaa man badalahaa cidda badashay korkeeda wey idda meesheedii aan dhigin intay kaa qaadday ku ciyaartay ee muxuu ahay tasarufka khaladkaa samaysay ciddaasaa dembigu saaran yahaye adiga ajirkaagiioo buuxaad leeda mukhtasarun weye mid la soo gaabiyey liaxmada axmed buuna u sugnaaday axmed baa wariyey kadalika xaakim baa soo saaray calaa shardi shaykhayn buu ku saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay laakiin bacdu ahlilcilmi baa waxay leeyihiin inqitaac baa ku jiro saciid ibn abi hilaal anas xadiiska uu ka warinayo waa mursal bay leeyihiin ayib xadiikaasi marka wuxuu faa'iidaynayaa adiga haddiiba aad dowladdu daday soo dirsatay sakada isaga dhiibto halkaa inaad ku xiltiran tahay wabas hadday dowladdu si xun u isticmaasho ama khamro ku cabto ama dulmi ku gasho amay ku ciyaarto hawl iyada u taalla waay iyadaa ilahay kala xisaabtamaya adiga sakadii waa kaa dhacday xilkeeda saasuu xadiidku muujinaya waxaa kaloo xadiiskan iyo ka hore kii ka horreeyeyba yani laga fahmayaa ruuxa sadaqada la baxaya ama sakada baxsanaya asaga hadday niyadiisu fiican tahay oo niyo fiican uu ku baxsado oo ruuxuu u dhiibay uu ammaanada khayaano laba gooroba asaga niyadiisii baa lagu ajirsiinaya miaal maalan sadaqaad la baxday waxaad tidhi kunka dolar masaajid igu dar sadaqa jaariyaad ugu talagashanta kii aad u dhiibatay baaba iska cunayba masaajid beenbeenana wuu kuu soo sawiro wuxuu ku yidhi hebel baan kuu geliyey isagaa isticmaalay ogow adiga sakadii kunka doolareed sadaqadii kunka doolareed la baxday ajirka laguu qorayo waa niyadaad kula baxday oo sadaqa jaariya oo masaajid kuu gashay ah. saasa ilaahay agtiisa ka noqon asagaase dembigeeda xambaarsanaya xadiiskan iyo kaka horreeyaba saasay faa'iidaynaya oo innama alacmaalu binniyaat way wuxuu yidhi sheekhu waqad ixtaja waxaa xujaystay bicumuumihi xadiidkan cumuumkiisa waxaa xujaystay man yaraa cidda arkaysoo culimmada ka mida oo yacnii la quman tahay almucajalata sakada la dadejiyey iyadoon wakhtigeedii gaadhin ila alimaami madaxweynaha iyo dowladda xaggeeda loo dadejiyey idaa goortii halakad ay halaagsanto cindahu imaamka agtiisa hadday ku halaagsanto min damaani alfuqaraa'i fuqarada damaanadooday ka mid tahay duuna almullaaki dadkii xoolaha lahaa maya wuxuu ku leeyahay waxaa dhacday maalan xilligii sekada la qaadi lahaa oon la gaarin ayaa dowladdii sekadii uruursatay dadkiibay ka hormarsatay ila waan soo marnay in sekada la hormarin karo soo maa sekadii baa la hormariyey xoolihii baa la sii ururiyey xoolihii intaan masaakiintiiba la siinin bayba baaba'eenba waba rogmadeen geelii libaax baa galayo ewr buu ka dhigay masaakiintiina ma gaadhin ogow dadkii lahaana waa laga soo qaaday xoolahaas iyay ka dhinteen ya ma foqoray ka dhinteen mise laga soo qaaday bay ka dhinteen ya fuqaray ka dhinteen soo ma fuqarada wakiilkoodii baa la wareegay oo ah dawladda mar haddii fuqarada wakiilkoodu la wareego xoolahaas fuqara iskale ninkii laga soo qaaday wax loogu noqoni ma jiro waxaa ka gadisan xoolihii sekada intaad bixiso ood madhood gooni u saarto adoon guddoonsiininoon lagaala wareegin hadday baabacdo oo balaayo ku habsato yaa lagu leeyay marka ya adaa lagugu leeyay laanna kaama wareegin marna way kaa wareegto gacantay ku wareegtay baa wax ku noqdeen marna adigii bay weli gacantaada ku jirtaa maba aadan guddoonsiinin waxaa ka baxsan haddii intaad ku wareejiso ood ruuxu tidhaahdo waatana iga qabo oo kaa qabto oo la wareego uu ku yidhaahdo xoolaha iigu jirto ii hay markaasi waxa haynta aad haysaadi markaasi ammaan ahaan baad u haysaa wayse kaa wareegta hadday markaa agtaada ku dhimato oy musiibo rabbaaniya u dhimato dee waa kaa baxday wey markaas taa laakiin waxaan ka hadlaynaa adoon wareejinnin hadday agtaada ku dhimato waa inaad mid kala bixisa wa ayb an ibni mascuudin radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu idhi inahaa qisee satakuunu waxaa ahaan doonta bacdii gadaashayda waxaa ahaan doonta aharatun la gooni noqosho aarada waxaa la yidhaahdaa xuquuqda dadka ka dhaxaysa inaad qayb dadka ka mida isku qaas yeelaan ama reer ahaan iyo dhalash ahaan isugu qaas yeelaan ama guruub ahaan isugu qaas yeelaan aarada taasaa la dhaha aaratun gooniyeelid xuquuqdii dadka iyo xoolihii ka dhaxaysay in lala gooni noqdo dad gooniya ay la gooni noqdaan taasaa imaan doonta iyo wa umuurun arrimo oo tunkiruunaha aad inkiraysaan oo diidi doontaan waxyaalo badanoo dib ka imaan doona ood inkiri doontaanna waa imaanaya qaal wuxay dhh ya rasuulallah ta'muruna maxaadna amraysa arrimahaasi markay yimaadaan maxaan samaynaa qaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam tu'adduuna waxaad gudanaysaan alxaqa xaqa alladii xaqaasu calaykum korkiinna ayib wa tas'aluuna waxaad weyddiisanaysaan allaha alle alladii xaqa lakum idinka idiin sugnaaday kaad idinku leedihiinna ilaahay baad weyddiisanaysaan ka laydinku leeyahayna waad iska bixinaysaa muttafaqun caleyh waxa laga wadaa marka mucaamaladii dowladdaa laga wadaa dowladdii maalan waxay noqotay dawlad jaa'ir ah hal guruub unbay xoolaha siisaa ama hal reer unbaaba meesha la lanaas nuujiyaayo kuwa noolba hal qoys ama niman saaxiibbaa oo guruuba unbaaba xoolahaba iskaga tamashleeyaba iskaga fataala ummadda inteedii kaleetana gaajay la dhimanaysa aarada imaanaysta iyadaa way maxaadna amraysaa bali nebi allow xaqa laydinku leeyahay siiya oo waxaa ka mid a inaad sakadii bixisaan ilaa xuquuqda dowladda waxaa ka inaad ateecdaan oo amarkeeda yeeshaan wixii aan macsiyo ahayn amarka ay leedahayna waxaa ka inay sakawaadka dadka ka qaado halkaasuu daliishanay marka wixii siiya xuquuqda amaa midda idinka idinka maqan hee ku dagaalama miya ya maya ilaahay weydiista inuu idinka soo qaado laakiin xoog ha kaga qaadanin sooma xoog ha kaga qaadaninoo war meeshan ree hebelbaaba muxuu ahay iska dhuuqee de hadday nin ka dumaysa ree hebel ka dumi aan duminno warkii soomaalida way warkaas sooma ree hebel xataa hadday ku nool yihiin jiritaankeeda ay taagan tahay baa masaalix badan ku jirtaa oo in badanoo ka mida ah, si aan indhaaragti adig kuu soo gaadhayso haddaad seedumiso ayagana naaskii ka goysay adigana naasas fara badan baad iska jirtay oodan markii hore ku talagashanay marka xikmada sharcigii waxa weeyaan wixii xuquuqay leeyihiin siya waxa idinka maqanna ilaahay weydiista le'anna waxa ugu badan ee a'immadiiyo dowladaha jaa'irka ah waxa ugu badan ee lagu xalliyo ilaahay in lala hoos galo waay oo allah la weydiisto inuu kaa qabto oo naga bedelo oo wax khayrkaa noogu soo bedelooo taasaa ugu roon macnaha leanna waxa wey laftoodu waxaa la yidhahdaa waa sayi'atun min sayi'aati almujtamac baa la dhahaa aradna an nuhlika qaryatan e amarna mutra fiiha fafasaquu fiiha faxaqa calayhi alqowlu fadamarnaha tadmiirahum ayaga laftooda cirka kamayna soo daadanine waa uun dembi dunuubteennii ka mida oo laynagu ciqaabayo karbaash rabbaaniyo marka aday kaa timid waana dembigaagii dembina maxaa lagu xalliyaa ya istikfaar iyo towbaa lagu xalliyaa meesha soomaali ka khaldan dawaalka ilaahay loo cararayaa la toobad keeni lahaa kii dembigeenni unbaanuun maalinba mid saaraynaa midna bedelaynaa war dembigan ka qaado dembi kala saar haddana dembigan ka qaado ku kala saar oo dembi dembi ka badal maxay sheegi xal ma noqoto waa silsilad aan dhammaad marka lahay marka ilaahay u daaya oo ilaahay weyddiisa wixii maslaxaya xalna raadiya laakiin fara isku taagtaagaasi maslaxa ma samaynayso wa can waa'il ibni xujirin qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sal alay wasalam rasuul allaan maqlay warajulun walxaal rajulun ninna yas'aluhu uu isagoo nin weydiinayo ayaan maqlay nabiga sal lay slam faqaal markaasaa wuxuu yidhi ninkii baa dhahaya ara'ayta bal ka warran rasuulilaahayow in kaana hadday ahaato calaynaa korkanaga umaraa'u niman madaxa oo yamnacuuna noo diidaya xaqannagii aan noo oggoleen xaqa mujtamacu ku leeyahay dowladda xuquuqdannadii nama siinayaan wayas'aluunaa waxayna na weyddiisanayaan xaqahum xaqoodiina waa na iyagu nugu lahaayeenna way naga rabaan taanadiina nama siinayaan faqaala nebigu wuxu uhi sal lay slam maqla hadalkooda dhegaysta wa atiicuu amarkoodana yeela nimanka noocaasa amarkooda qaata fa innamaa calayhim waxa uun korkooda ah maa xumiluu wixii loo xambaariyey wixii la saaray iyaga korkooda wa calaykum idinkana korkiinna waxa a ah, maa wixii laydiin xambaariyey wixii laydin saaray idinkaa laydinkala xisaabtamay oo ah inaad dowladda iyo nidaamka adeecdaan oo ka amar qaadataan wixii iyaga la saarayna iyaga lagala xisaabtamay oo ah inay raciyada iyo mujtamaca cadaalad u sameeyaan xuquuqdoodana siiyaan nin walba wixiisa marka bimacnaa waxaa laga wadaa hala kala roonaado w masaladu waa kala roonaado yaan la kala ficilla qaadanin midda wax ku hallaabayaan taas wey rawaxa wariye muslim watirmidiyu wasaxaxahu marka nimanka mujtamacana xaqiisa aan siinayn iyaguna xaqoodii raadinaya waa aymatljawr nimanka aarada sameeyey dadkii wixii inay ka dhaxaysa ahayd la goonin noqday waa aymatljawr haddana waxaa la leeyahay u dhiiba wixii xaqooda ah bimacnaa soo gelaysa zakada isaga dhiiba u dhiiba haddii la yidhina oo shareecadii kuu fasaxdayna mid kale lagaa qaadi maayo xataa culimmada qaarkood waxay leeyihiin haddii ay dhulka qabsadaan niman buqaad ah buqaaddu wax weeyaan waa niman dowladda ku kacsan niman fallaagoobay oo dowladda ku kacsan ayaaba dhul dhan qabsaday ayagaa ka taliyo dawladka ah dadkii bay sakadii ka qaadeen maxkamad bay u sameeyeenoo way kala xukumeen axkaam fara badan bay kala jareen hadhow baa meeshii laga qaaday axkaamtay gaadheen laga daba tegi maayo sakaday qaadeenna dib loogu noqon maayo xataa qaarkood waxay cabirayaan xataa khawaarijba ha noqdeen saasay u baabaynayaan macnaha kutubta fiqiga leanna wax weye shaygu marba hadduu nidaam dawladeed noqdo awoodna yeesho wixii uu dadka markaa kula dhaqma hadii laydhahda dib baa loogu noqonaya waa fidno iyo fasaad kale waa marka wixii uun soo baxo bannaanka yimaado mooye wixii ay fuliyeen iyo waxay qaadeen iyo sidiibaa lagu daynaya faraha looga qaadaya sidaasa macnaa wax weeyaan marka xataa hadday yihiin qolyaha waa loo dhiibi wey manaa ayb haddii ay yani wax weyaan waxaa uun laga doodaa oo masaladu ay tahay haddii uu ruuxu og yahay in xoolahaa sekada uu bixinayo dowladda uu u dhiibayo ama nidaamku u dhiibayo inayna meeshiisii ku bixin doonin asagoo nidaamkii aan ka hor imaaninna ay u suroobi karto inuu isagu bixiyo aday kuu suroobi kartaa haddaad bixisana lagaa daba imaan maayo markaasoo kale beddelkii aad meel xun ay tegi lahayd adigu inaad meesheedii ku bixisaan roon markaa waa goorma waa markay kuu suroobaysa maalan eh, maba uruuriyaanba ama kaaba soo raadin maayaanba xaaladda haddayba kuu suroobi karto adigu inaad bixisood meesheedii geyso ama dadkeedii siiso taasaa markaasi mufaal ee midda la diidanya waxa weeyaan hadday iyagu kaa soo raadsanayaan hadhihin a'imatuljawr baa tihiin madax xun baa tihiin aalimiin baa tihiin marka adigiina waad isdhibi kacdoon iyo balaayana way ka dhalan masaa'ib kale fitan kalaa ka imaanaya taasaa marka la diidaya an bashiir ibn اlkhasasiya qaala wuxuu ihi qulnaa waxaanu idhi ya rasul allah rasulka rawah muslim wtirmidi wasaxaxu xadiidka isaga can bashiir ibn اlkhasasiya qaala wuxuu idhi qulnaa waxaan idhi yaa rasuul alla rasuulka ilaahayo dad oo min asxaabi sadaqati sekada dadka qaada ka mida ayaa yactaduuna nugu xadgudbaa calaynaa korkanaga afa naktumu ma qarinaynaa min amwaalinaa xoolayowganaga xaggooda ma ka qarinaynaa biqadri ma yactaduuna calayna qiyaasta ay nugu xadgudbayaan qiyaastaas ma ka qarsan karnaa fa wuxuu uhi nabigu sal lay slm maya ka qarsanina rawa abu daawuud baa wariyey sanadkiisa waxaa ku jira daysam oon la garanaynin sida imaamu dahabi uu leeyahy ninka majhuululxaalkaa ah, ama aan majhuulcaynkaaba ah aan la aqooninba ninuu yahay dartii buu xadiidku daciif la yahay waqfina waa lagu cileeyey sidoo kale saas daraaddeed buu sheekh albaani caleh raxmat ullahi ku daciifinaya iyo hayrkiiba ma sugna xadiidku marka wuxuuse rabay inuu u deliishado tarjamada qaybta ugu dambaysa waannahu idaa dalama biziyaadatin lam yaxtasib bihi can shay hadday lagu dulmiyo oo siyaado lagaa qaado inaan waxba loo xisaabinan adiga sadaqaan bay kuu tahay macnaha ayb waxaa ka muuqata daahirkiisa lagu dulminayo oo lagugu xadgudbayo siyaado lagaa qaadayo qadar siyaadadii lagaa qaadaya u dhiganta ma qarsan kartaa oo dowladdii ma ka qarsan kartaa maya buu leeya macnaa waate hadduu sugnaan lahaa hadduu sugnaan lahaa ayib maadaama uusan sugnayn laa tadlimuuna walaa tudlamuuna weeye wixii adiga xuquuqdaada cidii ku dulminaysaay inaad ka xeeladaysato xaq baad u leedahay inaad ka xeeladaysato xaq baad u leedahay laakiin waa inuu yahay xaqu xaq aahir ah oon muran ku jirin waa inuu yahay hadduu xaqu xaq muran ku jira yahay markaasi waxa weeyaan xeeladaysigaagi iyo qarsigaagi iyo la dhuumashadaadu de layskuba haysta wey waxaad la dhuumanayso inaad leedahay inaadan lahaynba ma ogin sooma laakiin xaqu waa in sababka aad ku mudatay uu yahay wax iska cad markaas waxa weeyaan xeeladaysigu waa kuu furan yahay inaad isaga dafciso wixii dulmiya asalku waa saas baabu mri saaci an yacuda almaashiyata xayu taridu lmaaa walaa yukalifhum xashdaha ilayhi waanlaa yukalifhum idin qore waanlaa idin qore walaa buu ii qorani waa isku mid baabu mri saaci ninkiisa ka soo uruuriyaha ahaa oo la amro an yacudda inuu tiriyo almaashiyata hmm. an yacudda inuu tiriyo almaashiyata xoolaha xayu meesha taridulmaa'a biyaha ay ku soo aroorayso ceelasha ay imaanayso halkaa inuu ku tiriyo ugu diyaargaroobo wa waanlaa yukallifahum inuusan dadka ku kallifin sakada bixinaya xashtaha xoolaha soo ururin isugu keenidooda ilayhi xaggiisa inay isugu keenaan bimacnaa reebaadiyihii xoolaha dhaqanaya ee la rabay in sakada laga soo qaado haddii la yidhaahdo nin walba meeshuu degan yahay ha loogu tago sakada ha laga soo qaadana waa shaqo adag wax la hamili kara qoysba meel buu degan yahay ayaa waxaasoo dhex mari kara haddii iyaga la yidhaahdo sakadu markay gadho meel heblo isugu keeno xoolahoo dhanna ayagana mashaqiya madara iyaga ugu jirta saas daraaddeed ninkii xoolaha sakada ka qaadaya ceelashuu u fadhiisanaya xooluhu markay soo arooraan oo ceelasha yimaadaan halkaasuu marka kaga urursanaya wixiisa ayagiina lama soo dhibin asagiina lama dhibin saasuu ka wada macna ayb isaguna ku kalifi maayo dadkoo dhihi maayo meel heble isugu keena taasi mxuu ahay dhibbaa ku jira can cabdilaahi bni cumara ana rasuul lahi sl lay sl rasuulku qaal wuxuu yidhi tu'hadu waa la qaadi sadaqaatu lmuslimiina muslimiinta sakadooda waa la qaadi calaa miyaahihim biyayowgooda korkooda lagu qaadaya ceelasha iyo biyaha ay cabayaan halkaasa lagaga qaadaya rawahu axmed baa wariyey wa fii riwaayatin riwaaya kale waxaa ku sugan oo liaxmed o abi daawuud axmed iyo abu daawuud u Ah. laa jalaba soo jiidid ma jirto walaa janaba keenidna ma jirto walaa tu'khadu la qaadi maayo sadaqaatuhum muslimiinta sadaqaadkooda laga qaadi maayo sakadooda ilaa fii diyaarihim ilaa meelaha ay degan yihiin mooye jalabka waxaa laga wadaa hadda meeshan in ay dadku xoolaha soo kaxeeyaan oy meel mucayana keenaan jalab waa keenid wa kadalika janabkuna waa laamcano waa ixdaarka jalab iyo janab ma jiro xoolihii lagu qasbi maayo dadkii soo kulmiyo oo meelhebla keena oo soo jiida soo kaxeeya la dhihi maayo xaggee lagaga qaadayaa diyaartooda deegaankooda riwaayada horena biyaha lagaga qaadaya cidda sekada ururinaysaa la rabaa inay dadka u tagto meelaha ay u badan yihiinna wax kaga soo qaado laakiin iyaga in la dhibo maaha ayb xadiikaasi waa xadii xasan ah waxaa taxsiininaya sheekh albaani sheekh abu isxaaqin alxuwayni sheekh shucayb iyo hayrkiiba way taxsiininayaan shaahid kaluu waliba leeyaho xadii caaisha oo axmed uu soo saaray ayb jalabka iyo janabka laba macnoo kale ayaa loo sameeyaa imaamu maalig caleyh raxmatullaah asagu tafsiir kaluu siiyey culimada qaarkoodna way la oo baab aan u tegi doono baabu sibaaq tartanka fardaha tartanka fardaha halkaana wuu ku yimaadaa oo marka waxay noqonaysaa jalabka jalabku waxa weeyaan in faraska gadaal wax ka erya labada faras markay tartamayaan tartamada faraska in fardaha wax lagu kala qaato xeelal ogolya ka midta marka faraska wax eriya oo dabada ka gala oo dhaqaajiya in gadaal muxuu ahay lagaga waxeeyo taasaa jalabka la yidhaahda janabkana waxaa faraska in faras lagu lamaaniyo ama la daba dhigo waa janabka oo kii aad ku tartamaysay markii aad istidhaahda wuu yaro daalay kii kaleu ku garab ordaya inaad markaba kaga boodood kadibna orodkii sii wadato ama markaad istidhahda wallaahi kaad saarnayd waa yara gaabiyey inaad intaad ka booddo ka kale ku booddood markaba aad tartanka sii wadato marka laa jalaba walaa janab wax dabada lagaga kaxeeyo orod lagu orodsiiyana ma jirto walaa janaba faras kaloo lagu garabwadoo lagu boodana ma jiro saasay noqonaysaa tartanka markii laga hadlayo baabu sibaaq marka la joogo waana tafsiirka imaam maalik caleyh raxmatullah halkanse marka la joogo macnaha horeen ku fasirnay bay noqonaysaa ayb baabu simat alimaami almawaashiya ida tanawacat cindahu wuxuu baab yahay imaamka sumadidiisa almawaashi xoolaha uu sumado inuu calaameeyo wey idaa goortii tanawacad ay noocyo noqoto cindahu agtiisa xooluhu hadday noocyo badanoo kala gadisan noqdaan si loo kala garto in la sumado ma bannaan waa sumadda waxaa laga wadaa iyaga laftooda in la kala garto kow midda labaad hadday lumaan xooluhu in la gartoo la waa xoolihii sakada ahaa sumadoodii la soo celiyo sidoo kale ta xikmadda ku jirta waxaa ka mid oon ah u tegi doonaa ruuxii neef sadaqaystay ama sakaystay inuu dib u soo ceshado ma dibna uma iibsan karo marka inaad garato neefkani waa neefkii adiga kaa baxay oo sumadaadii wata si aadan barri dib ugu iibsanin waana u tegi doonaa inaan la iibsan karin msl khilaafiyalakin xadiisan kuso aroor marka xoolaha in masaalixdaa darteed loo sumado ma bannaan tahay can anas radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi qadowtu waan kallahay ilaa rasuulilah sal lay slam rasuul allaan u kallahay bicabdillaahi bni abi talxataan la kallahay liyuxannikahu si uu nebigu dhamxanaga ugu mariyo cabdulaahi ibnu abi talxa waa anas walaalkii xagga hooye ah sooma abu talxa dhalay hooyadiina waa ummu sulaym marka anas oo weyn bay yuu dhashay anas bay marka u sii dhiibtay hooyada waxay tihi nebiga u geen si uu dhamxanagga ugu mariyo timirtii wixii macaanaaye carruurta yarka marin jiray ayb fawaafaytuhu nebigaan u imid buu ihi fii yadihi gacantiisa ku jiro almiisamu madanihii isagoo uu ku jiro miisamku waa birtan dabka la geliyo ee xoolaha lagu sumado waay annaga madanaan u naqaanaa luqadan laakiin soomaalidu waa dhici kartaa inay fawafaytu nabigan soo gaahay fi yadii gacantiisa xaaluu ku jiro almisamu madanihi yasimu isaga oo sumadaya ibila sadaqati zakada geeleedii isagoo sumadaya hrajaahu buhaariy muslim soo saaray waliaxmeda waxaa u sugnaaday wbni maaja dahaltu waan galay buui cala nabiy nebigaan u galay sal ly wm walxaal huwa nebigu yasimu uu sumadayo hanaman adhi fi aadaaniha dhagaheeda uu ka sumadayo isagoo ari dhagaha ka sumadayaan u soo galay buu nebigu sal lay slam waxay kutusayaa xadiidku marka in ay bannaan tahay xoolaha in la sumado oo dab lagu dhajiyo saas man masaladaa iyadaana waxaa qaba in la sumadi karo jumhuurta qaarkood waxay yidhaahdeen waa mustaxab haddii markaas maslaxa ay ku xidhantah dadkii xoolahooda inay kala gartaan iyo xoolahaas sadaqada iyo sakada ilaalintooda iyo cidii maslaxa saas ay ku jirto waaba sunnay leeyihin in la summado nabigaa sameeyey bay lehin rabbi wasalam calayh ayib laakiin waxaa jira e, meesha e, abu xaniifa diidanoo wuxuu leeyahay karaahaystayo isagu wuxuu waa mula mulada waxaa la in noolaha la suuro xumeeyo oo jidhkiisa iyo wejigiisa iyo xubnihiisiiyo lagu ciyaaro ayaa la yidhahdaa mulada taas way marka mula ku jirta buuri laakiin xadiiska ayaa nas oo ku cadoo nebigaaba sameeyey hadday mul ku jirtana nebigu ma sameeyen waa haa xadiidka muladuna waa caam baa laleeyahy walaa bayna caamin wa khaas saasaa lagu jawaabaya laakiin meesha laga sumadayo waa inayna wejiga noqonin maxaa yeele fii muslim bay ku sugan tahay oo reebay sal lay waslam in xoolaha wejiga laga sumado lacnad baana ku soo aroortay weliba in wejiga sumad laga saaro laakiin wixii wejiga ka dambeeya sida dameer usumadayoo kale kaa dabada xagga dambuu sumada kaga dheji marka waa sumadi karaa cadaabna ma aha waa xaajo baahi baa keentay laakiin wejigaa laga ilaalino saas maan an zayd bni aslamin can abiihi aabbihi wuxuu ka warin zayd bnu aslam aabbihi waa aslam mowla cumar wey annahu isagu qaala wuxuu uhi licumar cumar wuxuu ku yidhi inna fi dahri gaadiidka waxaa ku jira naaqatan baa ku jirta neef geel ah ama hal baa ku jirta camya oo indhala geela waxaa ku jira hal indhala ayb fa qaala markaasa wuxuu yidhi amin nacami sadaqati ma geelii sakaday ka mid tahay am min nacami aljizya mise geelii jizyaday ka mid jizyada yani waa geela xoolihii gaalada laga qaadi jiray gaalada dowladda muslim ku hoos nool muxuu ahay dimiyiinta iyo xoolo waxaa jira sanadkiiba laga qaado oo heshiisoo maadaama dee hoos joogaan dowladdii way ka mid yihiin ah, qur-aanka kariimka siduu sheegayba yani waxa weeye nooc dullayn ana ay ku jirto marka neefkan hashan indhahala ama waxay ka tahay sekadii xoolihii sekada ku yimid mise waa xoolihii jizyada ku yimid qaala wuxuu yidhi aslamu wuxuu yidhi min nacam min nacami ljizyati jizyada geeleedii bay ka wa qaala wuxuuna yidhi inna calayha korkeeda waxa ah miisamu ljizyati jizyada sumadeedii baa ku taalla buuhi ah, jizyada sumadeedii rawahu shaaficiyu baa wariyey sanad saxiixa ayuu ku wariyey shaafici aarka isaga cumar bn khataab radi allah ta waxaa ka marka xilligii khulafaa'u raashidiin in iyagana xoolaha ay sumadi jireen oo xoolaha jizyadana sumad ay lahaan jireen xoolaha zakadana sumad ay lahaan jireen leanna waxaa loo kala madhayaa oo sumadda loogu kala duwayaa jizyada xoolaheeduna meelay ku baxdaa jirta sakaduna meel bay ku baxdaa inayna isku darmanin baa la rabaa marka inay kala socmaan baa la rabaa baabu maa jaa wixii baabu yahay fi lfaqiiri wاlmiskiini wاlmas'alati wاlghina wuxuu baabu yahay wixii ku soo arooray oo nusuus ah faqiirka halkan wuxuu ka gudagalayaa asnaafta ama qaybaha sekada iska leh sekadii yaa la siinayaa yaa xaqu leh wuxuu marka bilaabayaa sideedda sinfi ee suuratu tauba aayatu sadaqaat ilaahay ku sheegay kiiuu marka mid mid u baabaysanaya inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin bay aayaddu ka bilowday marka ah, sadaqooyinka iyo sakooyinka waxaa iskale fuqarada iyo masaakiinta aayaddu marka faqiir iyo miskiin inay kala duwan yihiin baa daahirkeeda laga fahmay maxaa yeelay eh, alcaطfu yaqtadi almuqaayara la yidhahda laba shay haddii laysku cadfo inay kala duwan yihiin bay ku tusi marka faqiir iyo miskiin bay isdaba dhigtay wuxuu marka maa jaaa wixii min filfaqiiri waalmiskiini wixii ku yimid oo miskiin iyo faqiir maxay kala yihiin ma sinfiba ma laba sinfiba maxaa u dhaxeeya waa mid midda labaadna walmas'alati dadka inaad wax weydiisato ood gacanta u hoorsato ood barido goormay kuu bannaantahe goormayse kuu bannaanayn walghinaa haninimada goormuu ruuxu hani yahay oyna u bannaanayn inuu saka qaato goormuuse uusan hani ahayn oo uu sakada qaadan karaa wa lanna wax weeyaan hani sakaa lagu leeyahay sakana ma qaadan karo marka hani goormuu noqonaya intee markuu haysto xoole intee leeg taana waa masalada kale wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu wuxuu yidhi qaala rasulu ulahi sal lay wuxuu yidhi laysa muusan ahna almiskiinu miskiinku ma aha alladii midka tarudduhu ay celinayso attamratu xabadda timirta wtamrataani labada xabee timirta wala luqmatu iyo afgeliska iyo wala luqmataani iyo labada afgelistoona yacni miskiinka xaqiiqigaee dhabta ah a nin intuu kuu yimaado xabad timira intaad siiso taasiba ay kaaga filantao iska tegaya ama laba xabadoodoo timira ay celinayso ama afgelis raashiina ama laba afgelis intaad siiso iska tegaya kaa miskiinku maaha ee wareegaya maaha innama almiskiinu miskiinka dhabtihiisa waxa weeye alladii kii un weeye yatacafafu dhowrsanaya muxuu ka dhowrsanaya su'aasha baryada iyo dawarsiga waa ka dhowrsanaya waa iska ilaalinaya iqra'uu akhriya buu yidhi in shi'tum haddaad doontaan ayadan akhriya laa yas'aluuna annaasa ilxaafa laa yas'aluuna ma weydiisaan annaasa dadka ilxaafan ku celcelin kuma ilxaaxiyaan yani waxa wey ilxaafku waa inaad ku celcelisood ku dhibto sidaa dadka wax kuma weydiistaan ayagoo baahan wa wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan layse lmiskiinu miskiinku ma ahaanin alladii midka yatuufu wareegaya cala nnaasi dadka korkooda ku wareegaya jidka maraya oo guryaha garaacaya oo dadka istul istaagahayo kaasoo tarudduhu ay celinayso alluqmatu afgeliska waalluqmataani iyo labada afgelis wtamratu xabada timirta wtamrataani iyo labada xabee timirta walaakina almiskiina miskiinkuse alladii midka weye laa yajidu aan helaynin hinan deeqtoomid oo yuniihi deeqa wax ku oo deeqa aan haysanin oo walaa yuftanu aan la kasaynin bihi isaga aan lagu baraarugaynin oo fa yutasadaqu lagu sadaqaysanayo oo markaa lagu sadaqaysta wa bimacnaa baahidiisu way iska qarsoontahay dadku inta badan ma gartaan baahidiisa kumana baraarugaan waa nin maryihiisu isaga dhaqan yihiin oo muxuu ahaayey eh, iska subkanoo iska dhaldhalaalahayooo iska xaragoonahayooo aad wallahi isagaaba kanaaba magaaladaba maanta ugu balladanba marka nin isdhihi war ninkani waaba baahan yahayba ma jiro lagu baraarugi maayo waxa isagayna ka muuqanin wax dadka baraarujiya macnuhu waa saas isagiibaa wuxuusan muujisanayn haba yaraatee wax lagu gartaba kama muuqdaba ayb walaa yuftanu laguma baraarugo bihi isaga oo fayatusadaq calayhi lagu sadaqaysto walaa yaquumu mana istaago oo fayas'alu nnaasa dadka u weydiisto intuu dadka hor istaagana baahidiisa uma soo bandhigo wax uma dadkuna kuma baraarugaanoo kuma sadaqaystaan miskiin ninkaasaa le waana baahanya miskiinka dhabta waa kaasuu nebigu sal lay slm muttafaqun calayhima labada xadiiba waa laisku waafaqsan yahay xadiidkani wuxuu u keenay imaamku inuu ku yidhaahdo inuu kuu kala farqiyo miskiin iyo faqiir maxaa u dhaxeeya ila aayaddu waxay tidhi sadsekada miskiinka siiya faqiirkana siiya xadiiskan marka la qabto miskiin wuxuu noqonayaa ruuxa baahan baahidiisana qarsoon tahay waa in lala raadsado oo la raadiyo oo la siiyo dadka ma hor yimaada ma weyddiisto waana baahan yahay lagumana baraarugo kaa weye miskiinka dhab ahaan in wax la gaadhsiiyo u baahan macnaha lagama wado marka kan dawarsanaya laftiisu miskiin ma baahna lagama wadee kana ka sii mudan baa laga wada miskiinka dhabtaa ah ee mudan waa kan maxaa yidhi ninkan dawarsanaya isagu gacanta horsanaya isagaaba gacantiisa la baxayba ya isagu dee muxuu ahay barnaamijkiisiiya bannaanka keensaday wey ama waxaa hela ama ha saas daraaddeed markuu dadka hor istaagoo wax keensad weydiiyooo gacanta horsado uxun baa loogu ridi waa u tegi doonaa laftiisa wax la dhigi kan laakiin shibta ah ee aan waxba haysaninee baahan kaas waxna la siin maayo baahidiisuna banaanka imaan mayso kaa wey miskiinka dhabtaa buu nebigu sal lay slam miskiinka dhabtaa waa miskiin iyo faqiir marka saasuu xoogaa ayuu xadiisku daahirkiisa u kala qaaday adugu a'immadu way kala beddelan yihiin oo waxay isku khilaafsan yihiin faqiirka miyaa daran mise miskiinkaa daran qolobana waxbay deliishanayaan imaamu shaafici iyo qaar culimmada ka oo la socda waxay leeyihiin faqiirkaa ka daran miskiinka miskiinka waxaa la yidhahdaa bay leeyihiin ruux wax haysta laakiin wuxuu haystay uusan ku fillayn baahidiisii asaasiga ahayd ma wada daboolayo waxse waa haystaa kaa waa miskiin faqiirna waxaa la yidhaahdaa waa ninba baahiduba ay lafdhabarta jabisayba ah, oo yani maba waaba sakaraadba waxba kama naxo waxba ma haysto marka faqiirkaa ka daranoo xaalkiisu ka daran yahay miskiinka sidaas waa madhabka imaam shaafici iyo hayrkii waxayna u deliishanayaan aayaddii ku jirtay fii suurati اlkahfi eh, ama asafiinatu fa kaanat limasaakiina yacmanuuna fi اlbaxr ah, doontan waxaa iskale masaakiin badda kaga shaqaysta doon dhanbaa u shaqaysaoo badda oo ujuuro u soo saarta haddana waa masaakiin baa leeyihi macnaha xoolo waa leeyihiinoo doon dhan bay leeyihiin laakiin doontu baahidooda kuma wada filna wa waa masaakiin marka laakiin faqiirku wax ma haysto aayaddaasalimaam abu xaniifa cagsi buu ka dhigay isaga abu xaniifa wuxuu yidhi ma ahee miskiinkaa daran labadooda la'anna isaga baahi baaba ayaa xarkashidoo maba isdhaqaajin karaba ah, waaba xarkagayba wuxuuna u deliishanayaa isaguna aayaddii kale ahayd aw miskiinan daa matraba ah, miskiin daa matraba waa miskiin caro dhacay ah, yacni saqata cala alardi wa cala aturaab caraduuba yaallaaba wax carrada ka xiga male carraduuba yaallaa miskiin wayaan baa adiga waxa weli kulli wijhatun huwa muwalliiha weeye istidlaalaadka a'immadu waa kala duwan yahay sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi wuxuu leeyahay baynahumaa mar miskiinka iyo faqiirka baynahumaa cumuumun wa khusuusun wajhi midba dhinac yuu u caamsan yahay noocnaasuu maraya sida kelimatu rabbi iyo kelimatu lilah oo kale aduu halkaasuu maraya ibnu taymiya وan aنس radi الlahu taعalى canhu can الnabiy sl lay sl nbigu qaala wuxuu yidhi anahu nebigu qaala wuxuu yidhi almas'alaةu baryadii laa taxilu xalaal ma aha ila liaaain saddex mooye cid kale xalaal uma aha faqrin mid baahi u saaxiiba mudqicin oo dhul riday cara riday mid faqri u saaxiiba faqrigaasina uu dhulka ku riday mudica waxaa la yidhaahdaa almulsiq saaxibahu bidaqcaa daqcadana waa dhulka aan waxba ka soo bixin waay marka faqri nin uu weliba dhulka la simay kaas su'aashu waa u bannaanta ow ama lidii qurmin ama mid dayn u saaxiib ah mufdicin qurmigaasoo mufdicin foolxun ah, wuu qaraamoobay wuu daymoobay xuquuq baa laga rabaa waxbaa lagu yeeshay si fool xunna waa u haysataa mufdica kaasaa la marna waa iska yara roon tahay waad yara maarmaarayn kartaa marna meel kama dambaysa xaddi bay dhaaftay taasaa mufdica la yidhahda marka ayb walaa lidii damin aw amase lidii damin mid dhiig u ah, oo xanuujinaya waxaa weeye midka dhiigga u saaxiibka waxaa laga wadaa nin dhiig qaaday mag qaaday nin qaraabadiisa ama ehelkiisa abaa dhiig lgu qisaas iyo waxbaa lagu yeeshay marka dhiiggii wuxuu ka qaaday maktii buu ka qaaday anaa bixinayuu dha ama wuuba bixiyeyba maktii baa lagu yeeshay magtaasi iyo dhiiggaa lagu leeyahay waa muujicoo muujic wuxuu u yahay haduu bixin waayo waxaa la dili qariibkiisii qaraabadiisii baa la dili ruuxii baa la dili saas daraad u furto buu dhiigga xambaaray oo magtii qaaday marka ka noocaasoo kale magta noocaasi ay saaran tahay isaguna waa weydiisan karaa waa oo macnaha su'aasha wuu baryi karaa raw axmed baa wariyey waa abu daawuuda xadiis dheer aakhirkiisuu ku wariyey sanadkiisu waa daciif xadiidka ma sugna wuxuu ka imaanaya waxaa ku jira sanadkiisa in la yidhahdo abubakr alxanafi oo majhuula ku jira bukhaarina wuxuu leeyahy xadiidkiisu ma asaxiyo oo maba asax xadiidkiisu saas daraaddeed xadiidkaasi waa daciif wuxuu sheekhu marka daba wafiihi tambiih miyuudin qore wafiih wafiihi maydin qore ah, hadaasaa yuu ka teganaya wafiihi xadiidka dhexdiisa waxaa ku sugan oo macaanida laga qaadanaya ka mid a ah, tambiihun baraarujin laysku baraarujinayo calaa ana alghaarima ruuxa daymoobay laa ya'hudu inuusan qaadanaynin sakada maa alghinaa hadduu qani yahay yacni waxa weeyaan dadka daynta leh ilaan aayadda qur'aanka ee qaybinaysa baa waxay ku dartay dadka sekada la siinayo waalghaarimiin dadka daymaysan xadiiskan waxaa laga qaadan buu leeyahay wuxuu baraarujinayaa ninka daymaysan hadduu taajiriyo nin xoolo la yahay laakiin waa daymaysan sekada la siin maayo ee ruuxa daymaysan ee waa daymaysan yahay sekada loo siinayo waa markay dayntu tahay mid wuxuu isaga bixiyo uusan haysan xaggee laga qaadanayaa aw ladii urmin mufdic mufdicaasa laga fahmaya buu leeyahy laakiin saas way ahaan lahayd xadiiskaaban asixinba xadiiskii waa daciif ayb وn cabdلahi بn cmri qal wuu i qaala rasul اlahi sl lay wslam rasuulku wuxuu yidhi laa taxilu xalaal maaha aلsadaqaةu zakadii xalaal maaha lianiyin nin xoolo leh oo hani ah xalaalu maaha walaa lidii miratin mid xoog u saaxiibana sakadii xalaal uma aha sawiyin oo lixdiisa lxaad qabofayow sawiinta waa siman waay abuurkiisuu siman yahayo xubnihiisa oon waxba la ayn naafo ma aha curyaan ma aha dhib ma qabo dhagool ma aha sawiyi waa waa nin xoog leh si ahaantiisa abuur ahaanna waa dhammaystiran waa siman ruux noocaasa isagana xalaal uma aha sakadu ayib laba waa ruux waa qani oo ninka xoolaha leh ijmaac weeye ninka qaniga inaan sake la siinayn isagaa sake laga rabaa ka waxa weeyaan waa nin xoog leh oo awood leh oo haddana caafimaad qabo xubnihiisiiyo jidhkiisii u dhammaystiran yihiin kaana sake la lafdiga soo socda ku dari doono qayd kale xadiika lafdigii soo socda ayb xadiis soo socdaan ilaa kanka ku xiga roo waxaa wariyay alhamsatu shantii baa warisay ila bna maaja wanasaa'iya mooye ayb waxaa saxiixiya ibnu jaruud iyo albani iyo tirmidina waa taxsiininaya xadiiku waa sugan yahy laakinahu xadiidkani lahumaa labadoodu u oo labadee ah ibn maajah iyo nasaa'i min xadiii abi hurayrata xaluya isagoo xadii abu hurayre ah, bay labadoodu wariyeen fahno waxaa laga wadaa xadiidku cabdulahi bni camr bni caas saxaabigaasi markuu warinayo ibn maajah iyo nasaa'i mayna warinin laakiin isaga oo kaleoo abu hurayre warinayay wariyeen waa laakiin labada saxaabi u kala gedisa wali axmeda axmed bay u sugnaadeen alxadiiaani labada xadiid oo kuwee ah xadiidka ibnu camri iyo xadiidka abu hurayre labadaba axmed waa warinaya ayb wa can cubaydillahi bni cadiy bni alkhiyaar anna rajulayni laba nin baa ahbaraahu u warramay annahumaa ayagu atayaa inay u tageen annabiya nebiga inay u tageen sal lay waslam yas'alaanihi iyagoo weydiisanaya min asadaqati sakada iyagoo wax ka weydiisanaya nebiga u taga waxay ku yidhahdeen nebi allow sakadan wax naga sii ayb faqallaba markaasuu gedgediyey nebigu fiihimaa dhexdooda albasara aragu ku gedgediyey kor buu u hoos buu u nimanka ishuu ka bogtay nebigu sal lay slam ayib wa wuxuunan arkay jaldayni inay laba ninoo xoogxoog badan yihiin markuu kor iyo hoos u fiiriyey mise nimanku waa niman rag ahoo xoogu ka batay waa aad u adadag ayib faqaala nebigu wuxu uhi sal lay in shi'tumaa haddaad doontaan actaytukuma waan idin siin walaa xada dheef ma jirto fiihaa sakada dhexdeeda liqaniyin hani dheef kuma laha walaa liqawiyin mid xoog leh isagana dheef uguma sugnaanin muktasibin oo shaqaysanaya mid xoogii uu ku shaqaysan lahaa leh haddana shaqadii uu wax ka soo saaran lahaana haysta oo shaqaysanayaay kaasina sakada waxba kuma laha ayb raw axmed baa wariyo abu daawuud wanasaai waxaa saxiixiyey ibn cabdilhaadi sheekh albani calaa shart lbukhaari buu ku saxiixiyey wa qaala axmedu axmedna wuxuu yidhi haadaa xadiidkan baa ajwaduha axaadiista baabka ku soo aroortay midka ugu fiican ah isnaadan xagga sanadka kana ugu sanad fiican buu yidhi imaam axmedna cali raxmatullah ayb axaadiistaasi waxay tilmaamaysaa marka inaan laba nin ayna sekada wax wuxuu haystayna ku filan yihiin waa haniga kaasi male sekada waxba kuma leh asnaaftii sekada loogu talagalay maaha ninka labaad ee aan sekada waxba ku lahayn waa nin xoog leh oo lixdiisa laxaad qabo awooddu ku shaqaysan lahaa leh muktasibin oo shaqadiina heli kara biilkiisa iyo masruufkiisa iyo wuu soo saaran karaa isagoo ama xaabaha soo guro ama xafiis ha fadhiisto ama macallin ha noqdo ama ha xamaalo laakiin wixii wuu shaqadiina u haystaa wixiisiina wuu soo saaranaya xooggiina waa leeyahy la siin maayo shardiga uu xadiiskani ku daray waxa weeyaan muktasib waana qayd muhim jiddan aw ah sababtu weeyaan waxaa dhici karta sida hadda oo jirtaba ninkii waa xoog miidhan wa raggu ugu xoog badan yahay laakiin shaqaan jir soo ama shaqaduu ka shaqaynayo wuu shaqeeya wuu xamaalaa laakiin shaqaxumada jirita iyo jaanisyarida daraaddeed wixii uu xamaalayay ma soo saaraysa wax ku filan markaa la dhihi maayo adiga waad xoog badan tahay kacna dhaaf ah, waa xoog badan lakiin shaqa shaqo uu ka shaqayn karoo wax ka soo saaran karoo ku fillaan karta haduu la helo oo ay mutawafir tahay oo ay jirto oo uu markaa yidhahdo sakadan wax ku leh adeer kax shaqaysaa la dhihi kaa isaga lanna shareecadu waxa weeye waxay rabtaa dadka inay barto waxa la yidhaahdo alictimaad cala adaat mujtamacu inuu ruux fardi kastoo mujtamaca ka mida inuu noqdo ruux isagu isku filaado ugu yaraan hadduusan mujtamacaba wax taraynin oo dowladda wax taraynin oo wax ku biirinaynin lafahaantiisa inuu isku filaadaa la rabaa waxay ka hor jeeddaa inaad noqoto culays ku noqoto mujtamaca oo baahidaada aad bannaanka ay taallo marka wixii duruufi keentoo maqaadiirtu diidda meesheeda laakiin waxaa la rabaa in dadka barnaamij la yidhaahdo anugu baryaan ku noolaanayaabaa la diiday adeer ma soconayse shaqayso xamaal soo saar wahaakada saasaa la dhahay ayb hada wabillahi tawfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamed wala ali w saxbi wslm